بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه أجمعين أmا bعd قال حدثنا عبد الوارث بن سعيد حافظ ثقة عن يزيد بن أبي يزيد الضبعي الrشhki baa loo yaqaanaa wa ثiqة cاabد qaala wxuu hi شheekhaas qاaلت mucaadة mucaada waxay tihi ibنة التاaبعية الجليلة samictu waxaan maqlay tiri hishaam بn caamir الأnsaarي ninka loo yaqaana hishaam بn caamir الأnsaarي baan maqlay oo ahaa bna cami anas bni malik anas bni malik bay ilma adeer ahaay in adeerkii buu ahaa wa kaana hishaam muxuu ahaa qutila kii la dilay abuhu aabbihi yowma uxudin baa la dilay caamir alansaari baa wuxuu ahaa min shuhadaaءi uxud ayb annahu saxaabigaa samica rasuula اllahi buu maqlo qaala yidhi laa yaxilu uma bannaano limuslimin ruux muslim ah an yusaarima inuu gooyo an yuqaaطica aw yuhaajira muslimin ruux muslima fowqa alaaثin saddex wax ka badanoo ka sarreeya saddex maalmood ama saddex habeen wax ka sarreeya ruux muslim inaad kala godaan lama ogolo mana bannaano fainahumaa labada ruuxee muslimee kala gooay saddex beri wax ka badan kala maqnaa naakibaani way ka leexdeen wey naakibaani laba ka leexatay wey oo ka fogaaday can ilxaqi xaqay ka fogaadeen maadaama intay ku sugan yihiin calaa siraamihimaa isgoyntoodii intay kala maqan yihiin ay xumaan ku kala maqan yihiin xaqay ka fog yihiin iyo shareecada islaamka wa ina awalahumaa midkooda ugu horeeya fay-an xagga noqoshada soo laabashada daye yakuunu wuxuu noqonayaa kafaaratan kafaara u noqon fayga asaga ah canhu can اshaksi sabquba yakuunu kafaaratan sabqu bilfay yani yakuunu isimkeedu waa sabqigaasan filahay yakuunu wuxuu noqonayaa sabquhu kohomarkiisa bilfay noqoshada iyo laabashada uu ku hormaraay kafaaratan bay noqon canhu can ilmuslim yani labada ruuxa muslimka ee kala maqnaa ee wax kala tabtay ee isqoonsaday ee kala tegey kooda u horeeye ee soo noqday ee niyahu aan iscafino aan walaala noqonno wixii shaydaan baa inoo harkaadoogtay nafya shaydaan baa inoo sheekeeyey aynu iscafino ninka bilaaba ninka asaga dembigiisa waa la dhaafay wixii loo haystay waa macfacan ninkii kalaad usdhax rajo soomaha asagoo ku haraysa baasho wa in maataa hadday ku geeriyoodaan calaa siraamihimaa calaa fujraanihimaa aw taqaaطucihimaa kala maqnaanshihi iyo kala dhimashadeeda ku kala tagaan lam yadkhulaa ma galaan aljannata jannada jamiican si wada jira abaddan weligood ayagoo isku xun oo wax kala tabanaya hadday geeriyoodaan janno ku kulmaayaan abadan hawshaa waa hawl khatara wey laska ilaaliyo wain sallama hadduu salaamo axadun mid baa calayhi cala shakhsin salaamay cala alaakhar oo fa faabaa kii kale uu diido an yaqbala inuu ka aqbalo tasliimahu salaamtiisii iyo wa salaamahuba radda calayhi اlmalaku waradda cala alaakhir shayطaan mid baa yidhi assalaamu calayk ama assalaamu calaykum salaamtii uu salaamay gacan buu soo taagay oo naga dugoori wuu salaamay shib buu ka yidhi ka dhaqaaqay idan hawshan maxaa ka bilaabanaya meesha ayada oo faabaa uu diida an yaqbala inuu ka yeelo tasliimahu salaamtiisa iyo wa salaamahu waa nabadgelyadiisaba radda calayhi waxaa u radina u jawaabahaya ninkii salaamta laga diiday almalaku malag salaamtii uu ninkan kaa diiday oo ismajeeray ee uu daanka badbay malag baa kuu jawaabay wacalayka asalaam malag baa ku leh maaa bini aadam daciif oga bahanta marka waa yahay isagoo tacbaan oo saxaar xambaarsan iyo iswaalay malag min malaa'ikati illaahi baa kaa radinaya wacalayka asalaam waraxmat ullahi wabarakaatu ayib waradda cala alaakhari aakharka ruuxa kale waxaa ka radinaya asaguna ashaytaan shaytaan bay u jawaabi nin kale shaytaan baa dhihi waa fiicanta adugu hersaraa tahay ayib nin kale shaydaan baa u jixin oo durbaanku u garaacahaya oo salaanta uu radin waayey shaydaan ba wuxuu ku le waxaa tahay nin wanaagsan baa tahay heer saraa tahay ayib ama ninkii salaanta laga qaadi waayo malaa'ig baa yaa salaantii u jawaabaysa waa la kala tegey sooma xadaثna mxamed bn salaam albikandi shaykh الbukhaari ثiqaة xaafid qaala xadaثna cabda ibn sulayman alkilaabi ثiqaة habt abu mxamed alkufi can hishaam ibn curwaةa bn zubayr can abihi curwata bni zubayr can caaishata radi allahu tacala canha qaalat qaala rasuulu اllah rasuulka ilah wuxuu yidhi inii aniga nabi muxamed ah laa acrifu waxaan garan uun la socdaa hadabaki cadhadaada iyo warudaaka rallaashahaada idan dadka hadday meel wada joogaan waa inay isfahmahayaan oy caadadooda dhaqankooda isbartaan nabi maxamed caaisha markaad xanaaqsantah kacsan tahay ee masawka ku haye iyo markaad waasac waasacatahay waan kala aqaanaagu inii anugu laa acrifu waxaan gartaa adabaki cadhadaadi iyo ridaaki ridahaada qaalad waxay tihi caaisho qultu waxaan idhi wa kayfa tacrifu sidaad ku garataa daalika arrinkan markaan farxsanahay iyo markaan wax qoonsadeen cadhaysanahay yaa rasuula rasuulka ilaahay qaala nabi wuxuu idhi inaki adigu idaa kunti raadiyatan markaad farxsanta oo raalli iga tahay oo xoogaa uusan buuq maalinkaa jirin qultu waxaad ii marka dhaaranayso oo kale balaa warabbi muxamad arrintu waa saas waxaan ku dhaafay moxamed rabbigiise wa idaa kunti faakhiطatan markaad cadhaysantayd xooguu cadhootana qulti waxaad ihi laa arrintu saa ma aha wa rabbi ibraahim aniga waa igu wareegsan bina sal aniga ibraahim isku rabbi baan laakiin laakiin xagga ibraahim baad ka wareegin ayb <clears throat> qaala caaisha waxay tihi qoltu waxaa dhibaa tiri ajallan xoorunta markaan cadhaysanayo xoogow aan xoogow buuqdao waxaan ka wareegaa laa wa rabbi ibraahim markaan faraxsanayo waxaan dhahaa balaa wa rabbi muxamed laftu ma ahii bay tiri ma ahi uhaajiru mid ka fogaanayso ka tegaysa in lafmaka magacaadun baan ka tagaa bay tiri wax kale kuma qabo kuma xumeeyo igama dareentid gogol xumaan iyo hadal xun iyo hadal labsan iyo buuq iyo sawaxan midna kuguma sameeyo ma inaan ka wareegsado magaca maxamed oon ibraahim u wareego bes intaasa ka dagaalamad laftigeeda caqliga ku jira ka garanaysa caaisha nabigu wax kale uu ka dareemin waaye yani gogoshaad ka fugataa muusan dhihin waad caydaa muusan odhanin aflagaadaad la timaadaa muusan odhanin waa dhawaaqdoosa waxan iyo qayl waad gacan qaadaa mina nabigu keliya wuxuu soo saaray yani inuu ka wareegto caaisha magaciisa yani waxaa ka garanaysa xataa caaisha markay nasirto xanaaqdo nabiga ay xoogo ku kacsan tahay laftarkeed inaan wax dhib aysan geysan jirin aad garanaysa maxay ta nabi maxamed oo gubashaadii iyo adigu wanaagaadii hadalka fiicnaa kama hajirin magacun baa ka wareysayay tir maxamed ayib xoogo soo mudaaharaadkaas ayaan kicin hayaaba lafku ahaajiru mid ka tegaysa miyay ka jiranaysa in lasmaka magacaada mooye ayib idan taas waa loo dulqadanaya in hataa nabiga magaciisa ka wareegsato oo magaciisa aad ka leexatahay adiga maanta kufri gaalada kugu noqonaysa adoo uga cararhaya necbaysaad necbaysanayso ayb laakiin caaisha iyo nebi maxamed waxaa laga firinaya min baab zawj iyo zawjada baa laga firinaya ayb loo ogi mahayo inay isu yihiin rasuul iyo addoonkii rumaynaya rasuulka taalasay kala siman tahay laakiin marka guriga la joogo yani nebi maxamed iyo haweenkiisa waxaa laga eegayaa min baab zawj iyo aswaajkiisa wixii hadal khaldan ay ku yidhaahdaan wixii dhibay u geystaan ku gaaloobi mahayaan waa dumar dabeecatulbashar baa ku abuuran waa masayri karaan rasuulkuna sidii ragga loogu masayrin baa loogu masayri marka dhihi maysa caaisha maxay saa u tiri miyaysa nebi moxamed hawshaas oon hawl khatar ku ahayn khatar waa tahay laakiin ilahi subxaana wa tacala waa cafinaya arrintaas o kale maxaa yeelay waxaa ka dhexeeya rasuulka iyo xadiiskiisa waxaa ka dhexeeya rag iyo dumarkood laakiin waa ka caqli badnaayeen waana ka deganaayeen allana waa uga dhowaayeen biiطlaaqina waxa weeyaan haweenka nabi maxamed haweenka adduunka ugu fiican bay ahaayeen laakiin dhanka wanaad ka egta wey baabu man hajara akhaahu sanatan walaalkii ninkii ka hijrooday ka fogaaday sanad ka go'ay maxaa dembi oo soo gaarhaya xadaثna cabdالlahi bn yaزيid almuqri abu cabdiraxmaan qala xadaثna xayr bn shurayx fiqة qala xadaثanii abu cuثmaan alwaliid ibn abi اlwaliid almadani layin اxadiiث bu xaafid xajar leeyahy taqriibka laakiin sida raajic ninkaasi qawi iqi way sida raajx maxaa yeelay yacquub bn sufyaan alfasawi wuxuu leeyahay kitaabkiisa almacrif wataarikh mujaladka labaad afar boqol konton iyo sideed wuxuu leeyahay masriyun iqa waa misri iqa ninkan abu cumaana alwaliid ibn abilwaliid almadani iqa weya buu leeyahy waxaa kaloo sidaa maray abu zurcat araazi kama fi ljarxi wاtacdiil waxaa kaloo maray alcijli kama fii iqaatihi ibn shaahiin kama fii taariikhihi ibn maciin baa isaguna maray abu daawuud baa la weydiiyey faqaala fiihi khayran ayib muslimna akhraja lahu fii saxiixi ninka noocaa ah marka dabaqadan dhachayaay in xaafidku yidhahdo waa layin waa ku gafay raxmat ullah calayh idan waa nin waxaa weyaan saduuqa ama iqaaw <clears throat> yani aqwaashaasoo dhan waxaan ka faaidaysana kitabka loo yaqaan adayl cala tahliib safxada afar boqol konton iyo saddex ana cimraan ibna abi anas iqa yaa xadaahu u sheegay oo u warramay can abi khiraashin asulami saxaabigaas أنhu صxaabiga samca inuu maqlay rasuul الlahi rasuulka ilah yaquule man hajara ninkii ka go'a ama gooya oo ka hijrooda akhaahu walaalkiisa muslimkaa sanatan sanad hal sano fahuwa hijraanka wuxuu la mid yahay ka safki damihi dhiiggiisa isagoo daadshay hawshu hawl culus fudud ma ah yani ruux muslima walaalkaa oo intaad isqoonsateen oo adduunyihii arrimo shakhsiga iskugu timaadeen oo isku dhacdeen aad kala tagteen oo sanad ay gaadhay karajoodkaas iyo kala go'a uu saad gaadhay waxay la dembi tahay xagga dembiga imiga cinda allah adoo dhigiisa daadoo dilay kow ka siiye adoo biayri xaqin ku dilay ayaa la dembi taha baa lii ku kisaafin mayna hadda oo mag boqol halaadna kaa qaadan mayno insaanku soo qabanna geedku geenima ku toogan mayno laakiin cinda allah wa cinda rasuuli wa cinda shariica wa cinda yowmi alqiyaama waxay kuu noqonaysaa sidii adoo dilay dhiiggiisa dilay baa lagu xisaabinaya malinka qiyama hawshaa hawlna leeda ma ah hebel maxaa iga gala iyo aniga maanuu bil isiyaa iyo weligii ha badbooday iyo sankaa taaga iyo yani hawsha hawl fawd ma ah hadhow baa la xisaabta la ogaan doonaa alaska ilaaliy xadaثna ibn abi maryam saciid saciid ibn abi maryam ibn اlxakm ibn salim iqaة xuja dhowrkoo bn sheekhaa soo mar qaala wuxu uhi sheekhaas akhbarna yaxya bn ayub alghaafiqi saduuq aw iqa qaala xadaثani اlwaliid ibn abi اlwaliid almadani ninkan hadda marayna wey olnahayn xafidku waa ku gafay inuu daciifiyo ana cimraan ibn abi anas xadaثa ana rajula nin oo min aslama ree aslam ah qoyska qabiilka ree aslam loo yaqaano ah oo min asxaabi الnabiyi nabi maxamed saxaabadiisa ka mid ah yani waa ninka hadda hadde waa khiraash abi khiraash asulami wey waa ree aslam weeye ayib ayaa xadaثa u sheegay can الnabiyi qaala inuu yidhi hijraة اlmuslimi ruuxa muslimka ka fogaashihiisa iyo ka go'iisa la gooyaaye sanatan muddo sanada ka demihi dhiiggiisa la midta dhiiggiisa ayuu daadiyo biayri xaqin ku daadiyey bay la dembi tahay in muslimiintu ay kala go'aan ay kala maqnaadaan muddo sanadhan ay wa fi lmajlisi goobtaana waxaa fadhiyey muxamed ibn almunkadir wa cabdullaah baa fadhiyey ibn abi cataab faqaala waxay dheheen ayaguna labada taabici qad samicnaa waxaanu ka maqlay ka maqalay haadaa xadiidkan aad sheegtay canhu can saxaabiy aljaliil saxaabigaas sheegtay baa anaguna ka maqalay idan waxay waafaqeen oy taageereen taabiciga xadiidka waranay baab almuhtajirayn qolihii kale hijrooday kala tegey buu baab yahay xadaثna ismaaciil ibn abi uways ismaaciil ibn cabdilaah ibn cabdilah ibn abi uways ayb xadaثanii malik ibn anas khaalh can ibn shahaab الzuhri can caطاء ibn yaziid allayثi xalaynu soo marayna waa taabici jaliil ah can abi ayub alansaari ana rasuul اllahi qaala laa yaxilu limuslimin ruux muslima ooma bannaano an yahjura inuu gooyo oo ka hijroodo oo ka tago akhaahu walaalkii muslimka ah fowqa alaaثati ayaamin saddex beri wax ka badan oo maxaadici qaabtay u kala go'ayaan yaltaqiyaani waa kulmayaan oo waa iska hor iman waddaa laskaga hor iman jid baa laskaga hor iman ayib goobbaa la wada fadhiisan yaltaqiyaani waa kulmayaan labadii muslime wax kala tabanayay fayacrid waxaa jeedsan haadaa midkan baadaanka iyo dabarka dadbaha dhabanka yacradu haada kana waa jeedsan wayacradu haada ayib idan waa inay jirto weeye kala jeedsi adaguna xaggaa afka u yuubayso asnaba xaggaa afka u yuubahayo oo wax la kala tabanayo ama haddaad lee war assalaamu calaykum war iska war wareegan war maxaa ku daaray war naga tag isaga u taalla adig kuma taallo shardi weeye fayacradu haada wayacradu haada waa in la kala jeedso ayib oo nin u dhabarka dad bahay wa khayruhumaa midka u khayr badan waxaa weeye labadaa isku dhacay alladii ruuxa yabda'u bilaabaya bisalaami salaamta iyo nabdaadinta iyo iska warqabidda xadaana musadad ibn musarhad ibn musarbal qaala xadaana cabdulwaarif ibn saciid can yaziid ibn abi yaziid الضبعي الرشك ninka haddaynu soo marayna wey can mucaadata waa isla sanadkii binti cabdillaah alcaabida aljaliila أnaha samicad caaishata أnaha samicad hishaam bni caamir bay maqashay gabadhaas ee taabiciyadda yaquul isagoo leh samictu rasuul اlah sal slam yaquul hishaam bni caamir ayaa ushadaay uxud wey yaquul asagoo le laa yaxilu rasuulkan ka maqlay buu hi laa yaxilu limuslimin ruux muslima uma banaano yusaarima musliman yani an yusaarima muslim haddaynu soo maray aniga anta waa iga gooye aniga anta waa iga gooye inuu qura ayb isla xadiidka hore wey laa yaxilu limuslimin an yusaarima inuu gooyo an yuqaataca wayahajura musliman ruux kaloo muslima fowqa alaai layaalin saddex habeen wax ka badan waa xaaraan wey fainahumaa labadaa muslime isqoonsadee kala tegey maa saaramaa intay isgoynhayaan fowqa alaai layaalin saddex habeen wax ka badan intay isgoynhayaan fainahumaa iyagu naakibaani yani baciidaani waxay ka fog yihiin kana leexdeen can ilxaqi xaqay ka leexdeen iyo shareecadii daama intay ku sugan yihiin calaa siraamihima isgoyntoodii intay kale maqan yihiin xaqay bay bannaan kaga yihiin waina awalahuma midkooda ugu horeeya fayan yani rujuucan soo noqoshada iyo toobadkeenka yakuun wuxuu noqonhayaa weeye sabquhu hormaridiisa bilfay yani birujuuci laabashada ugu hormaray kafaaratan lahu kafaara u noqon wixii dembi ee saddexda beri ka badan abgashay ee ku yimid isgoynta bilbal kala maqnaydeen oo afka isku tuurayseen maalinkii dambaa adugu yaa issoo dhowti saddexda wafa laguma haysto sharcigaa kuu cafiyey labaatan iyo toddobadii maalmoodoo kale dembigoodii waxaa lagugu dhaafahayaa hee soo noqodkaad soo noqoto rebela waanus cafin walaalanahay waxbana ma dhexeeye ayib asagu laakiin hawshiisa waa kiisanhaya tiisa u talla asagu wainhumaa haddii maata ay ku geeriyoodaan calaa firaamihimaa kala go'oodii lam yadkhula aljannata jamiican jannadana wada galaan si wada jira marnaba laba noo muslimiin oo waxaan diin ahayn ku kala tegey waxaan diin ahayn ku kala tegey adduunya iyo shakhsiyadii dana ku kala tegey janno ku kulmi maayo ayib hawl culus way hawsha ayadaa laska ilaaliyo baabu shaxnaa'i uurkutaalladii buu baab yahay cuqdadii ashaxnaa cuqdadda cadaawadda markuu ruuxa qalbiga buuxso wey hebel waa buuxa budh wyaa lagu dhi waa buuxa maa cuqdad baa buuxisay ayib wuxuu markuu miisan yahay wy ashaxnaa xadaثna mحamed بn سlاm albikandi qal xadaثna cabd بn سlayman alkilaabi qaala xadaثna mحamed بn cmr mxamed ibn camr almadani isagu sida raajixa ibn calqam mxamed ibn camr ibn calqam almadani sida raajixa waa saduq lahu awham saduq lahu awham khaasaةa fima yarwiihi can abi salma bn cabdالraxman walahu cinda muslim axaadiiث qaala wuxu uhi sheekas xadaثna abu salma ibn cabdالraxman can abi hurayra ataabici اljaliil can abi hurayra qaala qaala rasuul laa tabaaqaduu hasu caroonina yaan lasu caroonin bimacnaa yaan la samaynin wax laiskugu cadhoodo cadhow way iman laakiin adiga muslim ahaan waxaa lagaa rabaa inaad ka fogaato waxa keenaya isku dhaca waxa keenaya kala go'a waxa keenaya inaad isku xanaaqdaan isku cadhootaan anna waa inaan ka fogaato yani waa nabigu waa shay qaali ah waa inaynu wada dhowro keligii ma dhowri karen ogta baashale adaguna waa inaad ilaaliso dhelida iyo dhicitaanka ilaaliso anna waa inaan ilaaliyo kadib wuxuu soconaya yani waa dan inoo dhexaysa iyo arrin diimeed weeye aynu wada dhowra wey waraabaha iyo dawacada iyo gudanaha iyo balaadii halaqa ha laga ilaaliyo iyo nuxuuska o dhan ba ha laga ilaaliyo walaa taxaasaduuha isxasdina layidhi yani yaan lisxasdin addunya lisku xasi wakunuu cibaad allahi ikhwaana addoommaha ilaahayo walaba noqdaa layidhi xadaana camr bn xabs iqatan xaafid qaala xadaanii abi xabs bn khiyaad قال xadaثna الأعمش سليمان بن هران قال xadaثna أبو صالح يعني ذكوان أبو صالح السمان ذكوان أكثر الرواية عن أبي هريرة عن النبي صلى اه عليه وسلم قال تجد من شر الناس يوم القيامة عند الله ذا الوجهين الذي يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه النبي صلى الله عليه وسلم تجد waxaad heli musلimow dadkaada daba gasho ood firfiiriso dhaqankooda iyo maamulkooda iyo maamuuskooda hadaad dadku u firsato tajidu waxaad helaysaa min shari الnaasi dadka kuwa u sharba inay ka mid yihiin yowma alqiyaamati maalinka qiyaama cinda allahi ilahay afkiisa dal wajhayn laba wajiila yani ummadda muslimiinta waxaa u shar badan laba wajiile ayib keewey laba wajiiluhu alladii midka way ya'ti oo la imanhaya haaulaa'i qolyaha markuu la joogo biwajhin wejga kula dhaqmahaya xabiib buu iskaga dhigi ayib kooxdii kale isku kacsana xaasidki buu iskaga dhigaya ma kuwaas iga bada warkoodaba weeye waa mujrimiin ayib ma kuwaas islaam moodaysaa anaa warkooda kale ugu iska daa adalka yeel baaba sheegahaye ayib xoogoodu kuwa ka daadsanhaya wa haaulaahi kuwana wuxuu tagahayaa biwajhin weji labaad waa kula jira kaajiro wey ayib marna aduu kuusag yahay markay dantu xaggaada marto wey hadhowna asagoo ku jeel yahay waa markay xoogow interest xaggiisa maro wey yani ruuxa waa ruux aan xurmaynin nafsadiisa aan xurmaynin diin shaksiyad ba aan lahaynba waa daciif miskiin ruuxa asaga ah yani ruux waa inuu qiimo leeyahay oo naftiisa muslimadda uu xurmaynayo inaad marna kan u nacamlayso u qosasho od ilka cadayso ood baail iyo sharba ku raacdo marna kan u qosasho ku raacdo adu maxaa tahay ma dameer baad ru banaadama tahay ad barto ayib waa inaad tahay ruux odhan kara wareebel waa khaldanta ilahay ka cabso kana hebel waafaqanta xaqa ku taagnow way dhab kaa tahay laakiin markay baashu noqoto eh, shili noqoto iyo nacamlayn wax adduunka fasaadiye xadaana cabdullahi bn muxamed almusnadi qaala xadaana cabdrazaq ibn hamaam ibn hamaam asancaani abu bakr saaxib almusanaf qaala ahbarana eh, macmar ibn rashid abu curwat alyamani can hamaan ibn munabih ibn kamil iqatun eh, xaafid min iqat taabiciin can abi hurayrata qaala qaala rasuul الlah إiyaakum وdana إiyaakum wdana muslimiina iska jiraala iyo malaha iyaakum idinka kale ogaada iyo wadanna malaha malaha xun baa laga hadlaya faina danna maluhu akdaru اlxadiiثi war iyo sheeke midka u been badan wey idan mubaalaqa laga cabiray waxaa looga cabiray in ummadda laga fogeeyo tanfiiran canhu ayib ee malaha beena badan oo ka daran baa jira been geysaloo cad baa jirto bannaankaa taal oo dharan oon shaarba qabin malaku maa jira ee waxaa loo jeedaa n malaha badan haddaad daba taagnaato marka dambe wuxuu ku geynayaa beenaalo kaa dhigay marka dambe ku kharibaya idaa danantum falaa tuxaqiquu nabi wuxuu haddaad wax malaysaan malih run wax ka dhigay war waxaan masaasaad u malaya mise way hubtaa maya iska badaadogu annaama garanayne war annagaa garanaya la soo boodayna waxaan xaggeed ka keentay yani ruuxu malihiisii wuxuu rabaa inuu kaaga dhiga dhab iyo xaqiiqo dad qaadan weydana wa dagaalamaysaan ayb walaa tanaajashuu ha isfallisina layidhi yaan isku fallisin badeecooyinka iyo wax noocaas shayga adoo doonahaya inaad gadato inaad ficirkiisa kor dhigto dhib ma laha laakiin waxaad doonaysaa inaad dadkan meesha geliso inta ayaa yidhi anaa idhi meeqaa tiri boqol iyo konton haddana laba boqol baanu nidhi miskiinku horowda wuxuu laba boqol iyo labaatan laba boqol iyo konton baanu nidhi markay xooluhu marhayaan meel uun rag isku laayin baad ka bixi waad gambin idan miskiinka waa dhex fadhiis waa khayaano qolihii wax naadadiiso garan maysaan ayib hawlahaas waa mamnuuc liannahu shaxnaa bay keeni isku dhacday saacadda laga bilaabo ninka miskiinkeed ku qaaliyaysay neefka ee si curusan munaasib ku ahaynon astaahilin aad ka siisay kuna geysay adugu cudur buu kuga qaadahaya laba muslimoo kale dhintaa meesha ka soo bixi aakhir diishaana waa macquul aysan ka ahayn salaantar kala leex aysan ka ahayn caawo dhaylaad beri neefka intuu ka dhaafay baleecada ugu ku habaari mid baasoo ree hebel ah baa maanta u gob istaagugu caydiye marnaba hawshaa ma gayn inkaaralaha ku riye kabta alla kaagoo kaba iga goye maanta lagugu haydhaya bail idan waa miskiin muslimo madlumo dacwadiisa lagu aqbalhaya dacwat almadluum mustajaaba ayib alaskilaliyo <clears throat> walaa taxaasaduu ha isxasdina walaa tabaaqaduu haisu cararna hasnicina walaa tanaafasuu adduunyada ha ku tartamina tanaafuska fi dunya wey walaa tadaabaruu dhabarkiina lasu duwin baali wakunuu hada cibaad allahi ikhwaana xadaana ismaaciil ibn abi uways qaala xadaanii malik oo abtigii ah can suhayl ibn abi saalix can abihi abu saalix dakwaan aلsamaan can abi hurayrata ana rasuul اlahi qaala tuftaxu abwaab اljanna tuftaxu waxaa la furaa abwaabu اljannati jannada albaabaheedaa la furaa yowma aliniini maalinka isniinta iyo wa yowma alkhamiisi maalin isbuuc kasta laba maalmood baa albaaba jannada la furaya ayb khamiis kasta iyo isniin kasta fayukfaru waxaa loo dhaafi likulli cabdin addoon kasta oon laa yushriku billaahi shayan addoon kastaoo muslim ah oon ilaahay u shariik yeelin oo ilaahay hayrkii aan baryin shirkina aan gelin baa loo dembi dhaafahaya ilaa rajul nin mooyeen oo kaanat baynahu wa bayna akhiihi shaxnaa waxaa kaloo mushriga lamida wey oon loo dembi dhaafaynin ilaa rajul nin mooyeen oy kaanad ahayd baynahu asaga inta ka dhaxaysay wa bayna akhiihi asaga walaalkii shaxnaa xoogo urkutaallaa cuqdad baa u dhaxaysa afku isku tuurhayaan qalbigoodu baa kala xidhan labadaana faylkooda la soo celi dhaafi maayo ayb idan mushrik iyo laba muslimo wax kala cadaawad ku qabto culna ah xirxira labadaaba waa la soo celin faylkooda fa waxaa la odhan malaa'igta lagu dhihi andiruu korta suga andiruu korta wey unduru ma ah andiruu wey unduru bay u qoraya laakiin andiruu wey andiruu korta wey oo fuga haadayn labadan waxufu haysatay wax kala tabanaya cugdadda isku qabta dembigooda inaan la dhaaf xataa yastalixa ilah heshiiyaan ilah heshiiyaana waa noqdaan oo iscafiyaan foolkooda halla celiyo idan xadiidka horaa kugu soo bixi ah laba muslim oo wax kala tabanaya oo cuqdad isku qaba maalinka qiyaama janno ma wada galaan kuna kulmi maayaan xagge ka yimid khamiis kasta iyo isniin kasta faylki waa la soo celiyey afkaasu tuuraysaan waa la soo celiyey toban sana unbaa faylki la soo celinay waad kala guurteen adna bari baa galbeed buu ka dhac kala tagte inka afkaasu tuurahay way wada dhammateen faylkoo isgargaaray meeruuba aysan qaadi karin baa akhre la keenhaya idan miisaanka laguu saaray horu ka dhacaya naarta lagu geynaya warku waaba intaas idan meesha ka timid inayna janno ku kulmaynin waxaa weeye dembigiibaa isgargaaray inta muslimiinta kale loo dhaafahayey mid ay ka toobad keeneen iyo mid naxariis rabbi loogu dhaafaba loo dhaafahayey baa adugu waxaa isgargaarahay ayib hawshaa la iska ilaaliyo aakhariya addunya kala badan xadaثna bشr بن محamed almarwزي abu محamed qال أخbarna cabdالlah بن mubaarak qال أخbarna yuنس بن يزيد الأyلي عن الزهري محamed بن شهاab محamed mسلم بن شهاab الزهري qال أخbarnii abu idriis baa ii warramay caaid <clears throat> baa loo yaqaanaa caaid ibn cabdالlah ibn camr alkhulani abudris alkhulani bu ku magac dhariya waa iqatun faqiih caabid anahu taabicigaas samica abadarda abadarda buu maqlo yaquulu leh alaa uxadiukum war maidiin sheegaa bui alaa uxadiukum war maidiin sheega bima huwa khayrun lakum min asadaqati wasiyaam bimaa shay maidiin sheegaya ajir khayrun lakum idinka khayr badan min asadaqati sadaqa idinka khayr badan iyo wasiyaami sam idinka khayr badan haawe noo sheeg salaaxu daati ilbayn waxa idin dhexeeyo suubada wey hawsha idiin dhexaysa oo suubato wey yacni dad muslimiin isku kalsoon oo walaala oo gacala ayib oo uliya diirkeeda inaad noqotaan wey salaaxu daati ilbeyt yani alxaal alatii baynakum oo suubato wanaagsanaato wey alaa hooye wa ina albikdata caradu iyo ismucu iyo kala dhimashadu hiya alxaaliqatu waa mida diinta xirtoo baabi'isa albida walbida yani in lasu caroodo o lakala tagaayo diintay baabiisaa idan diinta waxaa la doonaya inaad janno iyo khayr ku kasbato soo maha idan cadhadu waxay keenta in la kala go kala go'na wuxuu keena rabbigu dembiga dhaafi waayo dembi dhaafi waataan wuxuu keena naar in la galo idan diintaada maxay qabaata marka waa yahay waxba ma qaban xadaana saciid ibnu sulaymaan saciid ibnu sulaymaan waa nin saduuqa dhowrka dhan waan soo marantalaya qaala wuxu sheekaas xadaana abu shihaab alafar cabdirabi ibnu naafic baa loo yaqaanaa alxanaad wa saduuqun fii nafsihi ila anahu kaiir اlwahmi wاlkhaطأ sida raajixa ah waa abu shihaabkaas abu shihaab waa nin daciifa wey can kaiir baa ii qoran aniga can leyt ibn abi sulaym wey kaiir ma ah kaiir ma ah kaiir waa khaطأ wuxuu leyt u qoray ma jira kulligii ma kaiir ba jamiic almaraajic oo dhan waxay tilmaamayaan raawiga meesha ku jira inuu leyt ibn abi sulaym aniga ma aqaano kaiir wada qoran kulligood waa leyt kaafkii unbaa laankii baa laankii kaafka isku ogyihin mogta iyo leyt waxba uma dhexeeya hadda idan marka waa khaطأ min almusakh wey xadiidku wuxuu macruuf ku yahay min xadiiثi abi shihaab can leyt ibn abi sulaym ayib marka kaiir leyt loo bedelo <clears throat> can leyt ibn abi sulaym nin ضaciifa اkhtalطa walam yumayaz xadiiثuhu faturik can abi fazarata aw fazara rashid ibnu kaysaan waa nin iqa isagu can yaziid ibn alasan isna waa taabiciya iqaa can ibni cabaasin can nabiy qaala alaaun saddex cillada xadiidku marka waa leyd iyo abu shihaab lam yakunna ninkaysan ahaanin fiihi gudihiisa saddex calaamo ninkaysan ahaanin oon laga helin saddex calaamo saddex sifo ninkii laga waayaay gufira lahu waa loo dhaafayaba linaasi waahu wuxuu intaa ka soo haray liman shaa ila ciduda u dhaafahaya mashiada rabbiga ku xidhanta midda koobaad man maata laa yushriku billaahi shay-an ninkii dhintaa asagoo aan mushrig ahayn walam yakun saaxiran sixiroola aan ahayn falfalsow iyo saaxirna midna aan ahayn kaasoo yatabicu dabagala asaxarata walaa wax saxra walaa wax saxraan ujeeda yani saaxirkii wax samaynhayey iyo ninkii daba socday u khidmaynhayey ama markii xoog u dhacaba u tegahayo ismid wey saxiix kasta mugta in baa ku xidhan falfaltooy kasta iyo qurjaab kasta mid baa ku xidhan oo daba taagan habar cadkiisoo daba taagan lawaayi maayo sax daba taagan madaxweyne iyo boqor daba taagan lawaayi maayo ayib walam yakun saaxiran yatabicu saxrata walam yaxqid calaa akhiihi saddexdaa calaamo wey ninkii sixir ka beri noqda shirkina ka beri noqda xiqdi iyo cugdad uu muslimiinta u qabana ka beri noqdaay ilahay dembigiisa waa dhaafaa bale idan macnaha xadiidku waa saxiix lakin min xaytu riwaaya dacfi baa ku jira walam yaxqid aan cugdad u qaadin cala akhiihi walaalkiisa muslimka daciif bal munkar maxaa laba nin oo dacafa ah ayaa iskugu tagtay meesha baab ina asalaama yujziu min asarmi ina asalaam salaamta ruuxa la salaamo oo salaamu calaykum la yidhahdaay yujzi wuxuu kaaga filaan oo kaaga kafaar gudahaya min asarmi goynta ayib waxbaan ka bodo soma saxan wadaadkaasa shaki igu rido in wax ka badan u qaatay xadaثna ismaaعiil ibn abi uways qaala xadaثanii muxamed ibn hilaal ibn abi hilaal mawla bni kacab almudxaji waa iqaة saalix iqaة saalix sida raajixa ah an abiihi aabbihi aabbihi baa lasku haysta aabbihi oo ah abu hilaal mawla bnu kacab almuxdaji ninka la bukhaari asagu wuxuu waa macruuf waan aqaana wugu abtiriye wad aragtaa ama axmed marka la weydiiye abu hilaal wuxuu laa acrifu ma aqaan ayb xaafidku saa darteed wuxuu uhi waa maqbuul dahabina waa ku raacay inuu yahay hayru macruuf ayb laakiin Eh, bukhaari iyo ibn abi xaakim lam yadkura fiihi jarxan walaa tacdiila bukhaarina wuu garto wuxuu hi waa nin la yaqaano waa mawla bnu kacab almidxaji ayib waana min kibaar attaabiciin aaniyan dakar ibn xibaan fi iqaad wixii abaqadan ku jira noocaasana waxaynu ku soo maray in nuxasinu danna bihi idan waa nin saduuqa in sha allahu tacala eh, wuxuu hi can abi anahu aabihi samica wuxuu maqlay abaa hurayra qaala yidhi samictu الnabiya nabi maxamed baan maqlay oo yaquulu leh salawaat ullahi wasalaamu calayh laa yaxilu oma bannaano lirajulin ruux muslima an yahjura inuu ka hijroodo mu'minan ruux muslim oo kale fowqa alaaثa ayaamin saddex beri wax ka badan lama ogolow faidaa marad hadday marto bihi bilmuslimi ruuxii muslimka waxaa soo maray alaau ayaamin saddex beri ay ku soo martaay falyalqah la kulmo qasab weeye waa isu cadhooteen waa isku dhacdeen xoogoo isqoonsi baa dhacay maalin baa xoogoo laisku dhiido oo laisku qayliyo ragga la kala qabtay saddex beer xoogoo bal intaad ka nafayso oo naqasku kaa baxaayo barasharku kaa dagaayo meelahaas ka warwareeg saddexdaa beri markay dhammaato isu soo dhib hadaad soo dhib weydo waxaa kugu bilaabanaya maanis iyo wax la garan waayo faidaa marad hadday marto bihi muslimkii alaaa ayaamin falyalqah walaalkii ha la kulmo falyusallim calayha salaam fain radda hadduu rajeeyo calayhi salaam faqad ishtaraka fi salaantaas uu kaa qaado wa calaykum asalaam waraxmat ullahi wabarakaatu salaantaabuu kaa qaaday labadiina ajirka waa wadaagteen isna waa toobadkeena adna waa toobad keentay fain radda calayhi asalaam faqad ishtaraka waa wadaageen fi اljri wain lam yarudda hadduusan kuu jawaabin salaanta uusan kaa celinin wain lam yarudda hadduusan radiyin wey calayhi cala almuslim salaamtiisu u jawaabi waaye faqad bari'a waa beri noqday oo waa sanata baxay almusalimu ninka salaamta bilaabay min alhijrati isgoynti adu beri baad ka tahay anugu waan ku salaamay afkad ii turti ama waxaan idmaqaynin baad iska dhigtay dhagaha taagtay hadday kuu taalla ayib ama hana salaama waa dagaalamtayba anugu saacadda laga bilaabo isgoyntii iyo dembigii socday qalinka waa igu istaaganay faylkaygaa waa xirmay wanaag baa i bilaabanay awol kugu socdaa marka dembiga ayib faqad beriya waa ka beri noqda almusallim ninka salaanta keena ummadda salaamay min alhijrati yani min ismi alhijra dembigii hijrada ninkaa waa ka beri noqday xadiidka hadda bacdigan ku jira sanadkiisu haddii hataa la sallime waxau shaahida xadiidkii badnayn soo marray abi ayuub aynu soo marrayn baa u ah wa xadiid hishaam bin caamir wa xadiidu anas wabni cumar wa caaisha walmiswar almakrama wabni mascuud wahayruhum xadiid fara badan baa macnaha tusaysa sidaa darta xaafid bin xajar wuxuu leeyay xadiidkan laftirkiisa majaladka tobnaad an boqol toban iyo kow wa sanaduhu saxiix buuri xaafid bin xajar wuxuuna maraya dariiqada bukhaari ee ah ninku inuu macruuf yahay hilaal yani hilaal ibn abi hilaal inuu macruuf yahay markuu sharxaya xadiidka lix kun toddobaatan toddoba raqamka uu sharxayo nawowina wuxuu leeyahy reer saalixiinka isnaaduhu xasan xadiidka kun shan boqol sagaashan iyo shan markuu nawowi uu ka hadlay si kastaba noqotay xadiidku waa xasan aw صaxiixun bishawaahidi haddii la yihahdo calى طariiqaة الbukhaarina waa xasanun lidaatihiba ayib baabu الtafriqati bayna اlaxdaaث atafriqa in la kala geeyo bayna alaxdaaثi dadka yararka la kala geeyo ragga yararkeen aan isu dul qaadan karin xaggana aan dhaqan fahmaynin in la kala fogeeyo bal kala fogaada laya aduguna jujarow degano aduguna balaha shagsantari war aduguna bal sootii meelaha deg xilliga ciidaha iyo jumcadii maalmahaas soo salaama dariskiina waxba faa'idayn waa was cunaysaanba dhagaad goynaysaan ayib xadaثana makhlad ibn malik sheekh الbukhaari ibn jaabir akhraj iqaة xaafid xadaana cabdiraxmaan ibn iqra waynu soo mara ninka qaala xadaana alfadl ibn mubashir daciif dhowr ka hor baynu soo mara wadadka daciifka can saalib ibn cabdillaah can abiihi oo cabdillah ibni cumar ah cabdulaahi kaana cumaru cumar wuxuu ahaa yaquulu kii ku yidhaha libaniihi carruurtiisa wiilashiisa markuu u dardaarmahayo wuxuu odhan jiray idaa asbaxtum markaad waa bariisataan waagu idiin baryo fatabadaduu kala taga kala fogaada inan caruur markuu waagu beriy dhagay iska jafaysa way dagaalamhaya waa in la kala fogey war aduga agga aad orod kana agga gee waa la kala fogaya hadday meel iskugu yimaadona ciyaaro way isdilhaya qasab ilaa caqli badanoo kala celiya ma jiraan idan marka iyagoo israfaan oo isku awood sheegtaan waalidkii baa meesha soo geli haweenka hora marka koobaad isrifi kadib ragga waaweyn baa isu tegi rag waaweyn baa isgelahaya marka dambe idan halaga kala fogo jiray cumar xuudiyaa la kala fogey carruurta yararka walaa tajtamicuu ha kulmina fii daarin waaxidatin hal guri ha ku kulmina wajiga kuwa yararka fa innii anugu akhaafu waxaa idinka baqahaya calaykum dushiinna an tuqaacuu inaad isgoysaan an taqaacuu inaad isgoysaan ood kala dhimataan ow amase yakuuna u ahaado baynakum dhexdiinna uu dhaco sharun dhibaato ay dhacdo inaad isqoonsataan oo shar uu dhaco ama xoogo intaas ad kala goodaan baa dhici karta kala fogaada sidinaba yanii sanadka daciifa ku jir laakiin cumar qaacida kuliyan oo macruuf ka ah ayaa jirta uu odhan jiray murdaw اlqaraabaati an yatajaawaruu walaa yatajaawaruu murdaw alqaraabaat dadka qaraabada wada dhashay waxaa fartaa oo amartaa buu odhan jiray inay soo ziyaartaan soo bocdaan laakiin aysan wada degin qaraabo waa la kala fogeeya buu cumar xagga deganka lagu kala fogeeya idan isku soo xiiseyn ayagoo isku xiisay oo aad isku wiiloobay maalin cidda aad isku bururaano ayib aas u dhunkadaan kadib ha kala tagaan laakiin haddii la wada tejiyo oo meel wada degaan carurtii baa isqoonsan haweenkii baa isqoonsan xoogow waa la isgeli kadib dagaal baa dhici baaqaha la kala jebin laba diiqoo dagaalama lagu dagaalamay wax kala iskala daay ayb idan marka wuxuu jira murda walqaraabaat dadka qaraabada waxaa farta an yatasaawaruu inay soo boqdaan walaa yatajaawaruu aysan wada darsin ayb yani waa dhaqan lahaa lagu yaqaano caan aha wey oo ka sugan cumar radi allahu tacala canhu soomaalida wuxuu odhan jire mxuaha wax rag loo sheega maahayn waxay dhaheen xiid wada yaalla waxaa dhaamay dhaheen muxuaha sheekh alxayi raba xil wada yaalla mase xigto wada taalla waxay odhan jireen xaar wada yaalla wey yani saxaro wada taalla wey idan xun bay kala tan xun ah, baa la kala sheega xun baa la kala sheega waxbaa la kala ta kala boge ayib wanaagoodan baa muuqan marka hebel maan soo salaanno eedadeen baan u tagno baryahan dilka hor lamaha waa la ifteli marka la kala maqan yahay waa laisku hiloobaya laakiin marka la kala degan yahay waaba la culoobi marka la wadayan waa la culoobi marka la kala fogey وهذا مصلحه كان تقول طيب باب من أشار على أخيه وإن لم يستشره وإن لم يستشره طيب باب باب من أشار منك لتليي أما هو إشارة على أخيه وأخيه وإن لم يستشره يسلط شنين وقال كأسون كلت شنين talada wanaagsan eed arkaysa ee kuu muuqata u sheeg waxbaa kala bakaylen oo asagu meelo ka soo xaasugi afkaa suurin waa balkaana dheebelo ma sidanay tala kaana wada war balsaaysaa yeel inka saas yeel ku dheh isagu ima xurmeeye lama tasheedo waxbaa xisaab adu xurmeeye la tali isaga u tallaay xadaثna cmr bn khaalid الtamimi abوlxasan الxarani waa nin iqa wey xadaثna bakr ibn mudr iqaة laysa bihi ba's can ibni cajlaan maxamed dhowr ka orbana soo mar waa nin saduuqa sida raajixa ana wahab ibna kaysaan ninka loo yaqaana wahab ibna kaysaan oo min hiqaat الtaabiciin alkhiyaar ahaa ayaa akhbarahu u sheegay oo u warramay ibn cajlaan wa kaana wahabun wahab wuxuu ahaa waa jumla itiraadiye adraka mid soo gaaray cabdulahi bni cumar buu ahaa cabdullahi bni cumar buu soo gaadhay idan waa nin taabica wey muxuu yihi marka eh, sheekaas ana bna cumara ibna cumar ra'aa wuxuu arkay raaciyan nin ari jira ah iyo wahanaman ari oo fii makaanin qabiixin meel xun daaqahay in cumaroo socda wuxuu ku soo baxay nin adhi la jooga adhiguna meel nag oon waxbaba lahayn oo calaf uu ka qaaliba lahayn aigu ciid meel ciid bannaana dhooban ibna cumar markuu la hadlay ra'aa wuxuu arkay raaciyan xoolo jiri ah, ama ari jiri iyo wahanaman adhi oo fii makaanin qabiixin yartacu daaqahayo wey fii makaanin qabiix meel xun meel abaar ah waxba lahayn wa ra'a wuxuuna arkow soo maray ibnu cumar makaana meel amfala ka wanaagsan minhu min almakaan alqabiix meel meesha dhaanto xoogow xaaraan leh ama xoogow dowalahoo wuxuu xooguhu ay ka fentaan ka helhayaan buu soo maray faqaala wuxuu ku wayxaka war magacii jir yaa raaci ninka adhijirkaohow xawilha ariga meesha ka bedel burkaxe ariga oo bashiish soo dhex aynta soo kaxee xageed gey war meelheed meeshaas halkaa laabka halkaa gee war oolaa adhig ayib cid u dirsatay ibnu cumar ma jiri lama weydiinin laakiin wuxuu maadaama u arkay ruux muslim xooli inay yihiin wuxuu war xaggaas ayib fainii samictu waxaan maqlay buu rasuulullah yaquul kullu raacin ruux kastoo mas-uul ah ama adhi jira ah mas-uulun waa la weydiin can raciyatii wixda raacsaday idan adhigaa lagu dhiibanaya mas-uul baad ka tahay meeshan boorka badan ee bufta ah, maxaa xolaa uga haysa war adhiga kaxee aaniya laftirkaygu ruux muslim ahay oo muslimiinta xaq bay ugu leeyihin laftirkaygu waa la weydiye inaan kuu sheega hawsha waa muhiima orod yan waxyaa badan meesha ku jira w aniguna mas-uul baan ana mas-uul baa tahay asl xadii fi صaxiixayn ad garanaysaan min xadii ibni cumar fi صaxiixayn laakiin biduuni hadi اlqisa wbidun min hayr hadi ariiq baabu man kariha amhaal الsuu wuxuu baab yahay ninka kohsaday tusaalaha xun amhaal su yani maala suu in tusaale xun lagaa dhigto ama aad noqoto miaal xun buu baab yahay xadaana abu nucaym alfadl ibn dukayn qaala xadaana sufyaan ibn saciid ibn masruuq athawri can ayuub ibn abi tamiimta sakhtiyaani can cikrima maw ibn cabaas abu cabdilaah can cabaasin can inabiy qaala laysa lana nooma ahaanin ama nooma sugnaanin haddaanu muslimiin nahay maalu sawi aw maalu suu'i yani mahmaa xun yani tusaale xun halkudhag xun inaan noqonno yani namuudaj xun oo wax xun ummadda lagaga dayda ma ah laysa lana nooma sugnaanin maalu suu'i mahmaa huwa xun ama misaal xun ama tusaale xun idan ruuxa muslimkaa waxa in lagu shabaha ma ahee laakiin haska ilaaliyo o alcaa'id ninka ku noqday oo ku laabanaya fii hibatihi wuxuu bixiyey iyo sadaqadiisii kalkalbigu lamid yahay yarjicu ku laabtay ku noqonaya fii qayhi matagiis ey intuu matagiisa ku laabto eyga iyo bisada iyo waxyaaba noocaasa mata matagooda ku laabtana cunaan waa wax riban wey ayib waxyaaba noocaas tadba ku dheelaya bisadu ka mid tahay eygu ka mid yahay xataa shabeelku ka yahay ramcadku ka mid waxaas dhan matagooda ku laabtaan noocaas ah. idan nabig wuxu sal slam ruuxa muslimkaa inuu hibadiisa ku laabsahay ma aha hadduu ku laabtana waxaa weeye wuxuu la yahay ey intuu matagay matagiisa cunay waa mushkil yani waa tusaale foolxun ruuxa muslimkaa awsha markaa ka fogaada wey baabu maa dukira fi اlmakri wاlkhadiicati wixii lagu sheegay fi lmakri dhagarta iyo wاlkhadiicati khayaanada ayib inuu ruuxa muslimka ka fogaado xadaثna أحmed بن xajاaج albakri صaduuq أثnى عalيه أحmed qala xadaثna xاatim ismاعيil waa iq waynu soo maray dhowr koor qala xuri xadaثna abuاlasbاط alxariثي wasmuhu magaciisuna waxaa weeye bishr ibnu raafic waa daciif ninkan daciif weeye laakiin lilxadiiث mutaabacaat yaصixu biha aw yuxasan biha can yaxya bn abi kaiir waa nin iqa ila anahu yudallis can abi salamata bn cabdiraxmaan can abi hurayta qaala qaala rasul lah almuminu ruuxa muminka ah hirun waa mid dagan wey bimacnaa aan khayaanay dhagar qabin ab hirun wuxuu leeyahay ninki le xaafid abu jacfar aلطaxaawi fi kitaabi mushkil aahaar alhiru cinda lisaan اlcarab aladi laa gaa'idata lahu walaa baطina lahu walaa baطin yukhaalifu ظaahirah waa ruuxa cuqdada iyo shirkiga aan qabin buuhi baaطinkiisi iyo iyo aahirkiisu waan iskhilaafsanayn uurkiisi agtiis waa isku mid aaniyan cuqdad muslimiinta kama qabo shikilow ma aha ayib ruux dareen badan maaha almumin ruuxa muminkaa irun waa eh, waxa weyaan dagan wey dagan bimacnaa muslimiinto dhan ba khayr bu iskaga qaada hebel miya ah, khayr insha allah waraa musaawada maya maya hebel weeye ayb yani wii wax kasta wuxuu u in ruuxa muslimka sida waxay sheegeen ninba ninba waxaa la yidhi nin islaantii baa rita ka fakade ritigi bay raadiyeen markiis maalinko dhan raadinayeen bay oy waayeenoo daareen galab casar dambe waxaa ka hor yimid nin cas oo laf weyn oo gar weyn oo weji wareegsan laho ah, maxaanku aa garbo ay kala fog yihiinoo yani suurada nebi maxamed u yareg <laughs> ninkii baa ka hor yimid odayga wuxuu hi waxaan ku weydiinay baaligel ma aragtay xiti noocaayo noocaayo tilmaantaale ma aragtay wuxuu hi gosha heblel daaqahaye saakan ku maray islaantii odaygii meeshii ka ordinaatay nin daawo baadi loo sheegay muxusiid caleha wax ka dayay meeshii bay tageen raad iyo raq midna waa waaye iyo ruux midnaba dacwo waaye islaanti baa waxay tii ninki waxaan ku weydiiyey ama been sheegahay waxba amusan anago been inoo sheegay seebu been u sheegi buu nabi maxamed u ninku see been u sheegi buu nabi maxamed u ninka nabiga u ekaaye garka weynaa casaaye quruxsanaa iyo wejiga wareegsanaya garbaha kala fudaaye nabiga u ekaa waa been sheegi karan waranta naga tag birtiya aan raadin again idan ruux waxaa laga rabaa marar badan in muslimiinta asalba uu wax khayaanaa iyo shiki fara buusan ka qabin ayib baranuu ku taagnaado oo balaayo kugu soo socoto oo lagu khaa'imahayo oo lagu xaabinhayo dayiq baad gelaysa ciirii baad gelaysa naftaa ku qaban almu'min ruuxa mu'minka khirun waa ruux iska dagan weeye oon sharb aan lahayn kariimun wanaagsanoo gob ah waalfaajiru khaa'in faajirkuna khabbun waa dhagarlow khabbun waa maxay dhagarlow wey la'iimun xun oo gun ah yani waa kariim waxaa cagsigeeda ah la'iim khirunna waxaa cagsigeeda ah khabbun saas weye idan marka sifaatkii fajarada la qaadan sifaatkii fajarada weligaa bi attention hadaad ku haysa waxaa weeyaan waad khbaaysaa maxaa attention ah war gaalada iyo caliga waa la iska jiri lakin muslimiintu waa waxa weeye waxba yaan jaqalka lagu dili ayib baabu sibaab caraatanka buu baab yahay in lascaayo la caraatamo xadaثna mxamed bn umaya bn aadam الsaawi صaduuq walaysa lahu fi اladabi ila hada اxadiiث halkan xadiiث haddaan marina ku lehay xadiiث labaad kuma laha qaala wuxu uhi sheekh xadaثna ciisa bn muسى الtaymi صaduuq rubama akhطأ wdls can cabdالlahi bn kaysaan ضaciif can cikrimة mawni cabaasin can ibni cabaasin qaal istaba rajulaani laba nin baa caraatamay iscaayey calى cahdi rasuuli الlaahi xilliga nebi mxamed fasaba axaduhuma midkood baa caytamo nin kala caay wاlaakharu saakitun kii kale u aaminsan yahay nin baa caraatamay hadlay ninna waa iska aamus wuu dhegaystay ayib wnabiyu nabiguna jaalisun waa fadhiyey markaa nabigu markuu ninka cayda bilaabay nabigu waa fadhiyey uma radda alaakharu nin kala jawaabay markuu ninka cayda waday waad garan tahay maanta dhan baan kuu dulqaanin khaain iyo tuuga tuuga dhalaafsan waa ka sii daayey wuu ka horgeeyey ayib nabi maxamedka fanahada nabigu waa iska kacay intaa markuu jawaabay ninkii uu iska dhiciyey ninkii nabigu waa kacay fanahada nabiyu nabigii baa hinqaday oona hingelay waxaa tiradaba faqiila waxaa li nabi maxamedow nahadta waad hingata waad kacday markuu hebel caraatamaya ninkan caayahaya waad fadhidaye markuu ninkan gargaarsadaye ninka iska dhiciye u jawaabay maxaa u kacday waa suaal meesha ku jirta qaala nabi wuxuui nahadat ilmalaa'ikatu malaa'igtii baa kacday meesha ka kacday fa nahadtu macana waa raacay buuri ayb marka hore malaa'ig baa ninkan difaacaysa oo u cildhicinaysay markuu asagu jawaabay ee hawshii shaydaan meeshu soo galay nebi maxamed wuxuu hi shaydaan anuu baabkiis kuma jiro falaa taqcud bacda dikra maca alqowmi aalimiin imaanka shaydaan baa yimid malaa'igtii kacday anuu nabigu raacay buu wa maca almalaa'ika daa'iman ayib nahadat ilmalaa'ikatu malaa'igtii baa istaagtay o meesha ka kacday fa macahum anna waa raacay ina haadaa ninkan kadee dambe ee jawaabay maa kaana saakitan intuu aamusnaa ee uusan ninka la hadlaynin raddat almalaa'ikatu malaa'igta u jawaabaysay calى اladii sababkii caayhayey intuu iska aamusnaa isagu dul qaadanayey malaa'ig baad adna khaayin baa tahay war tuugi adna tuug baa tahay war eyo adnaguna ey baa tahay yani malaa'ig baa qacda ku hoyse idan marka waxaa tiri malaigtay iguma filidin baa tiri mogta ka bax meesha anigu daaye nin dharka dhigtay waxaa tiri malaigta aamini waaye falamaa radda markuu asagu jawaabay nahdat ilmalaa'ikatu malaigta baa iska kacday ana waa nabig malaigtan raacid ila meel shaydaan baa meel malaa'ig ka baxday shaydaan baa fadhiya ضعيف الإسناد في الراجح حديثه هو حسن حديثه هو حسن له شاهد من حديث أبي هريرة عند أحمد مجلة اللبات أفر بقى صدن اللح والبيهقي في السنن مجلة الطبنات لو بقى صدن اللح والقضاعي في مسنده وله شاهد آخر مرسل عن سعيد بن مسيب عند أبي داود وغيره إذا مرك حديثه وحسن إن شاء الله تعالى xadaثna هiشام بن cاamir ثقة xاaف من شhيوخ البخاري قال xadaثna رudayx بن caطية مؤذن بيت المقدس وصدوق يغرب قال xadaثna إبراهيم بن أبي cabلة صدوق له أdب وشعر xسن عن أmi dرداء أنa raجuلا atاha أmi dرداء أna rajuلا ba atاha u yimid oo soo booqday waa nin marka warxuma tashiil wada wey faqaala wuxuu yidhi ninkii ina rajula ninba naala minkii naala gaadhay minkii xagga wax kaa gaadhay yani ku caayey wax kaa sheegay wey naala minkii wax kaa sheegay ku caayey cinda cabdilmalik ibn marwan ibn اxakam boqorkii reer bani umaya ayib madaxweynaha muslimiinta ahaa agtiisa neefadhi la fadhiyo nin baa umuzadae wax kaa sheegay haweenay la yidhi madaxweyne kasa lagu wacaya ka war waa inay midida qaadatay ahayd ama kasha la boodto maalinka ay wax jajabiso ayib laakiin umudarda waxaa soo abu abudarda idan u bix mayso hawsha ayada eeg waxay tiri faqaala waxay tidhi in nu'ban haddii nala tuumo bimaa laysa fiina waxaan ah, aanan ahayn lagu tumay faطaalamaa zukiina bimaa laysa fiina bay tiri waxay tihi nin yahow isdeji haddii maanta cinda cabdilmalik waxaanan ahayn lagu sheego leecayay tiri in badan baan waxaan ahayn lagu ammaanay tiri oo warkaas ad keeni kartaa waa caabid anoo faasiq ah. waa ahlu khayr anoo ahlu suu ah in badan baan ammaan lahayn laysaaayt muslimiinta ammaanen maanta xoogo yar qanjiriyeen dhibku fala faraha ka qablito fiqa salaf shek caqligooda iyo deganaanshahooda u fiirsa adood madaxweyne agtiisa ugu caayay madaxweyne u dacwoon lahayd asagii baad raadsan lahayd turkigaad go dhigan lahayd haddaad taba kala weyda asagaad marqayn lahayd marka waxaa loo bixi maayo yani in yani in mutaham weeye haddii nala tuhmay oy maanta dhacay in la tuumay waxaa naga sheegay faraad nagu taagay bimaa laysa fiina waxaan aanu ku sifaasnayn haddii nagu tumay tiri fataalama in badan ayaa zukiina lagu dahiray oon lagu ammaanay bimaa laysa fiina waxaanan ku tilmaanno wanaag ah wanaag badanoon lahayn baa in badan lagu sheegay haddana marka xumaan aanan lahayn lagu sheegay faraha ka qaad idan cadligaa ka soo baxi bay faraha ka qaad ayib xadaثna شihaab ibn cabaad abu cumar ثiqة min khiyaar الnaas قال حدثنا إبراهيم بن حميد الرؤاسي ثقة عن إسماعيل بن أبي خالد الأحمسي إسماعيل بن أسيا فليا بن أبي خالد لأنه لأنه سبع عام كؤة عن الرواية عن قيس بن أبي حازم طيب صلاة وتكتمية أذانك تفضلوا عن إسماعيل بن أبي خالد الأحمسي ثقة أكثر عن قيس بن أبي حازم أخرج له الجماعة عن قيس بن أبي حازم من كبار التابعين الثقات الأجلاء قال قال عبد الله بن مسعود إذا قال الرجل منك وتكوير هذا لصاحبه صاحبك مسلم كأه أنت عدو عدو يبات هبلو عدو بات عدو يبات كنت هذا فقد خرج وابحي أحدهما متخوض بك بحي min alislaami diinta ka baxay idan cadowgaada waa gaalada iyo kafarada iyo weyaan muslimiintu waa walaalaha wey inama almuminuuna ikhwa almuslimu akhu lmuslim almuminu lilmumini kalbunyaan almumin miraatu akhii almumin idan waad beenisay w macna aayadahaas iyo axaadiidaa waxaa tiri ka kaxa wax sheegaysaani waa maxay hebel waa cadow weeye ayib faqad kharaja axadumaa midkood baa ka baxay min alislaami ow amase wuxuu yidhi beri'a mid baa ka beri noqday min saaxibihi mauud baya waa araja wuxuu ku bedelay ida qaala rajul lisaaxibihi anta caduwii faqad ana cabdallaahi cabdullahi bn mascuud qaala inuu yidhi ilaa man taaba ninka toobadkeena mooye anta caduwi inaad ka toobad keenta mooyeen anta caduwiyi ruux muslim haddaad ku tiraado waxay keenaysaa in ruuxa adiga midkiin aad diinta ka baxdeen ama adaa gaala ama asaga gaala ayib ama asaga kaa noqday likownaka kaafiran ama adaa ka beri noqday likownay kaafiran hawsha ma soconayso xadii fara badan ya xadiida anas iyo xadiida abudar ee tilmaamayey ruux muslim haddaad ku tiraado yaa kaafir faqad baءa biha axaduhuma ayb iyo xadiidka man kafara muslima man qaala limuslimin ya kaafir ruuxii lagu yidhi baa kaafir wailaa kafara bitakfiiri cinda ibn xibaan ku tiriba ku gaaloobaysaaba marka hwl culus baa laska ilaliya hawsha ayada waxaad hubto oo weliba dururaya danku u keentay mooyeen hawlaha u baxe muslimiinta kaa nabadgale baabu saqyi ilmaa biyuhoo las waraabiyo ummadda biyaha la siiyo ajir ma laga helahaya xadaana musadad ibn musarhad ibn musarbal xadaana cabdulwaaxid ibnu ziyaad iqatun xaafid qaala xadaana leyt leyt ibnu man leyt ibnu sacd mise leyt ibn abi sulaym leyt ibn abi sulaym dabaqadan mar hadduu dhaco asaga wey ayib xadaana leyt ibn abi sulaym <coughs> laakiin waxaa mutaabiceeyey qays ibnu sacd dacfigiisaas wuxuu ku kamaayaa taabacahu qays ibnu sacd cinda aطabaraani fi الصaغيir lix boqol iyo soddon وأkhraja ibn xibaan wاlbazaar wالطabarani وabu yaclى min طariiq الsamaak can cikrima can ibni cabaasin marfuuca wailxadiiثi shawaahid idan marka xadiiku saasuu ku asaxay can طaawuus bn kaysaan اlyamani can ibni cabaasin adunuhu rafaca ibni cabaasin adunu waxaan u malayn bui rafacahu ibn cabaas inuu xadiid kor u qaaday oo u marfuuc yahayo usan mawquuf ahayn xur bukhaari shaka laytun layt baa shakiya liannahu waa daciif inuu xadiidku marfuuc yahay inuu mawquuf yahay shakiga wuxuu ka yimid min leytin liikhtilaatih ayib qaala wuxuu ihi marka ibn cabaas <clears throat> fi aadama ibni aadam waxaa ku sugan ku yaala ruuxa bini aadamka sittuuna wa alaamiati sulaama saddex boqol iyo lixdan xubnood situun wa alaaثumiئa sulaama saddex boqol iyo lixdan xubnood ruuxa muslimka ruuxa bilaadka ku yaala leh cilmu jaraaxa iyo cilmu tashriixa طibi midna aan la aqoonin oo kun iyo dhowr boqoloo sano ka horba nabi maxamed cadaynaya kuwa hadda waxbaan jexjeexnaala iyo waxbaan dhakhtarna intaan bay kuso wareegeysteen hadda intaa oo nabigu sheegeen bay sheegeen xubnaha ruuxa bini aadamku waa saddex boqol iyo lixdankaas wey idan wax caqli lagu garan kara ma aha ayib waa wax tajriba lagu garan karo jeexid iyo dilaacin iyo tashriix iyo ruuxoo la qasho lagu garan karo wey in la tiriyo ama cilmi hayb iyo waxii lagu garan karo ayib oo mase nabi wuxuu cuqa camin yani alaaamiatin wasituun camin lafood aw mufsal ama kala goys yani waa shak raawi nabigu wuxuu yidhi inuu lafood yidhi inuu yidhi mifsal oo xubnood xubnaha meele kala baxaan ila halkan waa xubin halkan waa xubin cumacumta halkan waa xubin ayib kala baxay kala goysyaha wax loo yaqaan intaasoo xubinoo rabbi ku siiyey ama lafood calaa kulli waaxidin mid kasta fii kulli yowmin maalinka sadaqatun baa saaran xubin kasta inaad sadaqa ka bixisa lagaa rabaa madaa iska ilahay baa ku siiyey ayib xubnaha nicmo weye nicmada abaalgud iyo shugli bay kaa rabaan waxbaa soo taagnaanma kullu kalimatin ayiba kelimo kastoo wanaagsan waadha wanaagsan saa hala yeelo war wanaagga hala qabto war masaajidka aynu aano war hebel hala booqo kelimada wanaagsan waadha wanaagsan sadaqatun sadaqa wey wa cawnu rajuli ninka kaalmayntiisa u kaalmeeya akhaahu walaalkiina sadaqatun sadaqa wey washurbatu kabashada biyaha washurbatu kabashada meelmaae biyaha ana yusqiiha oo ruux waraabinayana sadaqatun sadaqa wey ruuxaad galaas biyaha siisa toban shilin baad ogu soba cabaa tiri ogow waa gabasho biyaa laftirkeed sadaqan sadaqa wey ama afunkooda galaaska u bartayba ayib shilin baa ka bixin haddaad doontee wa imaatat aladaa dhibkoo laga fogeeyo yani imaata izaala dhibkoo laga suuliyo aladaa cani ariiqi waddada muslimiinta qashinkii moosi ku dhacay qobkii laftii misbaarkii dharadii waxaad ka qatay sadaqatan sadaqa wey yani ajirki maaluhu baab almustabaani labada iscaaya iyo caraatamaya maa qaalaa waxay yidhaahdeen facala alawali midka horuu saaran yahay raggu hadday caraatameen o dagaalameen oo is-afnijaaseen ninkii bilaabay baa dembigo dhan la saarhaya ilaan man sanna sunnatan sayi'a wey adaa bilaabay xadaana ibrahim ibn muusa abu isxaaq alfara iqatun xaafid akraj lahu ljamaca qaala xadaana ismaaciil ibnu jacfar ibn abi kaiir iqatun xaafid qaala xadaana calaa ibn cabdiraxmaan mawlxuraqa aoo an abihi bdimawel cura an abi hurara dhowr kolbana sanadkan soo maray sanadka dhowr kolbana soo maray waxaan ka ahayn ibrahim muusa can abi hurayrata can nabiyi qaala almustabaani labada caayaya caraatamaya maa qaalaa waxay yidhaahdeen cayda ahaa facala albaadi'i kii bilaabay buu saaray dushiisa maa lam yactadi haduusan xad gudbin almadluumu kii laga daraystay kirbuka adna kir baa tiri waad ceeb daran tahay adna waad ceeb darantaha soo istaagtay war nijaasow war nijaasow ayb intuu sheegeen bay ku celinaysaa idan waxaa meesha ka dhaco dhan dhammaan waxaa la saarahayaa ninkii bilaabay cayada bilaabay laakiin markuu nijaas baa ti nijaasii eyba waa adiga haddaad tiraado baashi wad rogotay rogotay adaa marka rogtay baashi qolyada sawaaxiliga way yaqaanaa warkay ku fiican yihiin waxbaad ka sheegi xataa waay wada intaa daldalayso dhan baa kugu soconayaan waa caqligiisa caawi la turkada hawsha ayada ayib facalal baadiyi kii bilaayuu dembigu saaran yahay maa lam yactadi hadduusan xadgudbin almadluuma kii la dulmiyey xaddaana axmed ibn ciisa ibn xasan albasri saduuqun takullima fi bacdi samaacaati qaala xadaana ibn wahb cabdullah ibn wahb alqurashi mawlaahum qaala akhbaranii camr ibn xaarif iqat xaafid can yaziid ibn abi xabiib can sinaan ibn sacd xalay nusaanka soo marayni can anas ibni maalikin can الnabiy qaal almustabaani labada iscaayaya maa qaalaa waxay yidhaahdeen oo cay ahaa facala albaadi kii bilaabay buu saareen dushiisa xataa yactadi ilaa uu xadgudbo oo u antaraaro almadluumu kii la dulmiyey marka hore cayda lagu bilaabay aduu haddaadan marka aadan xadgudbin oo tallaabsanin baashu waxay weli saaran tahay hebel bay ku socotaa wa qaala الnabiyu bihada sanad wey sanadka laftirkiisa wa qaala الnabiy nabigu wuxuu yidhi atadruuna saxaabadii ma ogtiina ma taqaanaan ma alcadhu cadhu wuxuu yahay alcad yani waxaa weeyaan hafaryada ama nabidda ama ku been abuurashada ayib hmm? malcadka kuma qoro afar boqol labaatan i shan bal tus hadda yarayaan umayni ma tusteed okay waay وقال النبي نبي وxuu تdrوna ma ogtiin ma garanaysaa mسلimiin malcadhu cadgu wuxuu yahay cadgu waa qaniinta qaniiyada asalkeeda yani ruuxa muslimka wuxuusan ahayn markaad ka sheegayso waad qarintay ayib waana waxaa loo yaqaana buhtaanka ama been abuurashada ama hafaryada ama nabidda waxaa tiradaba <clears throat> qaalo waxay dhahen maxamadow waxay dhahan allah warasuulu aclam allay rasuulkiisa u ogaal badan waxay tahay yani luqahaan way garanayaan luqahaan way yaqaana waa carab axaaxa way fahmhayaan laakiin waay yani nabi maxamed mogta macaani fara badan luqaan yaqaaneen buu sharciyan nabigu macnoogu dara u fasiray una sheegay wax looga jeeda diiniyan qaalna wuxuu uhi naqlu alxadiidi hadalkoo la raray waa qaaday wey min bacdi الnaasi dadka barkood laga qaado ilaa bacdin idan marka macani wuxuu noqday cadigii rufyaanka namiimadu wey waa namiimadii ayib naqlu lxadiidi xadiidkoo la raro la qaado la tabiyo min bacdi naasi dadka barkood baad ka tegin ood ka qaada oo ka dhegaysan ilaa bacdin ruux kale ma wanaag baad ugu sheegay cala wajhi khayr maya liyafsuduu baynahum liyafsuduu say u fasahaadiyaan baynahum wuxuu dhexeeye wanaag ahaa ama waxay u qaadahayaan liyufsiduu inay fasaadiyaan baynahum bayna almuslimiin idan warku hadaad si khayr u tegayso waa wanaag laakiin waxaad rabtaa inay isku dhacaan hebel hebel oy kala dhintaan ayb ilahayda egoga hadduu ilahay ka ogmaska mustid yani wuxuu rabaa asaga inaadan tuumin oo nin fiican weli kuu adaagtaada oodan u qaadan inuu rufyaan yahay ama namiimiya diradiraa inuu yahay ilahay bay uga hebelo saasaan kule halkiisaujeedaan umaanihaya maxaa kugu kalifa malcabal ugu siiya meel iska fadhiiso وقال النبي وحuu kaloo yidhi haddana isla sanadkii weye in اllaha caزa wajل ilaahi subxaanaه وataعaalى أwxىa ilaya ani wuxuu ii waxyooday oo ii sheegay an tawaadacu inaad tawaadacdaan inaad isliidaan isbahdiشhaan anaa wax kasta u fiican jooji warka asaga ah yani liid oo isbahdil haddii lagu amar ka daaya dhabaasha joojiye an tawaadacu walaa yabgi inuusan xadgudbin ama walaa yabgi inuusan xadgudbin bacdukum barkiin calىa bacضin waxaa lii waxooyey ilaa an tawaadacuu wa an laa yabgi inuusan xadgudbin bacdukum calىa bacضin yani isku xadgudbin xadgudubku mamnuuc weeye idan bambooninta iyo isla weynankana joojiyo ruux muslima oo hooseeya iska dhig ayib sayidina abubakr baa maalin la ammaan kaasuu allahuma kfir lii ma laa yaclamuun wajcal lii khayra mima yadunnuun walaa tuaakhidni bima yaquuluun buui walaa tuaakhidni bima yaquuluun ilah waa i qabanib waxay leeyihin anta khayrka aniga baa waayeelka muslimiintaa tahay kanaa asidiiqa alcatiiq waxbay u talgaleen saxaabo far badan markaasuu yidhi allahuma laa tuaakhidni bima yaquuluun ilaah waxay leeyihin hay abanin waa oga waxaan anugu addoon daciifanahay hay abanin wakfir lii fii ma laa yaclamuun buuri waxaysan ogeyn oo haddaysan ka warqan rabbi ii dhaaf inagaa sug labadana sug ii dhaaf buuri waxba warkoodaan maqlin ayib aaniyan duca labaad wajcal lii khayra mima yadunnuun ilah say filayan si ka fiican iga dhigna idan marka waa inaad islaalisa la doonhaya baabu mustabaani almustabaan labada iscaayaya shaydaanaani wey laba shaydaan weeyo yatahaataraan isbeeninaya yatahaataraan atahaaturku waxaa weeye in ruuxa isbeeniyaan naqdi laisku sameeyo yuqaalu jaءa bihatrin min alqawli ay bisaqatin watahaatarat الشhahaadaat ay takaadabata watasaqatata idan kanaa war sheegi kana uu been ayb waa isku turturka isnabidda wey yatahaataraani isbeeninayo wayatakaadabaani been isu sheegay ayb <clears throat> hatriga lafti waxaa layihahdaa hadalka fuxshiga cantarabaqashka laqowga baa layihahdaa afnajaasnimada xadaana camr ibn marzuuq fiqatun xaafid wa kaana khazaan min dulaan badan baa mujaahida laga samray qaala akhbarna cimraan ibn dabyan ضaciif can qataada ibn dacaamat asaduusi can yaziid ibn cabdillahi bn shakiir abulcalaa fiqatun xaafid can ciyaal ibn ximaar saxaabiga jilkaa qaala wuxuu ihi qultu ya rasul lah ilaahayow alrajul bal ka waran oo yasubuni caayaya muu jawaabaa nabi maxamed nin baa cay ugu bilaabaya caayay yac ma idhahdaa qaala nabi nabg xur sal slam almustabaani labada caraatana is caayay shayطaanaan laba shaydaan weeyo yatahaataraani is afnijaasahaya wayatakaadabaani isbeeninaya haba bixin shibka dhan wey cay hadduu bilaabo farha ka qad haddaad adkaysan weydo xoogow aad kuweel dareentay iyo barashar intuu yidhi ku celi un saan bal wax ka laguu saari faraha kaga qaad labada iscaayana wuxuu waa laba shaydaan waa is afnijaasahay xaggana isafaryanay isku been abuuranay xadaana axmed axmedkaa kuma wey maynu soo marray axmed ibn xabs maynu soo marin baan filaya axmed ibn xabs qaadi naysaabuur iqatun saduuq qaala xadaanii abi oo xabsi ah axmed ibn xabs waa magaciisu ninkan wuxuu ahaa qaadigii naysaabuur buu qaadi ka ah waa nin saduuqa iqa ah aabihiina waa xabs bn cabdlah laysa bihi bas qaala xadaanii ibrahim ibnu طamhaan iqat kaiir اxadii xoogow dacfina waa lagu sheega ayb ninka la ydhaha xabs ibn cabdilaahi wuxuu ahaa kaatibki ibrahim bu ah karaanigi ibrahim buu ah can xajaaj ibn xajaaj alaxwal albahili saduuqun iqa can qataada ibn dacaamad asaduusi can yaziid bn cabdilah bn shakiir can ciyaad bni ximaar qaala qaala rasul lah ina allaha ilaahay awxaa ilaya ani wuxuu i waxyooday an tawaadacuu inaad hoos u dhigtaan isdejisaan fakfakda isqaadqaadka joojiya xataa laa yabqa axadun cala axad xataa laa yabqi ilaa usan xad gudbin axadun ruuxna calaa axadin yani mogta kibirka iyo isla weynanka wuxuu keenayaa dadka kale inaad quursato inaad yasto inaad maxaan ku ku xadgudubto laakiin markaad muslimiinta oo dhanba ay kula siman yihiin ama kaa sarreeyaan baad aaminsantahay oo tahay nin degan oo isliidaya oo isdhigaya muslimiinta ku xadgudbaysa walaa yafkr inuusan faanin baa lii waxyooday axadun ruuxna calaa axadin oo kale ruux ruux inuu u faano ma aha nasab oogu faano aqoon oogu faano darajo oogu faano mamnuuc mas-uul in laisku faano ma aha in laisku ma aha in la tawaaduca la doonaya faqultu waxaan idhahdaan saxaabiga ahay yaa rasuula rasuulka ilaahayow an bal ka warran low anna haddii rajulan nin sabbanii caayo fii mala'in fagaaro igu caayo meel fagaaro oo la fadhiyo yani fii majlisin hum ayaguba aan qasli iga liita mini aniga bui koox iga liidato oo dacafo ah masaakiin ah hadduu igu dhacayo bal ka waran oo u qoslaan oo faradatu aan ku radiyo calayhi dushiisa aan u jawaabo hal calaya fii dalika junaax ayib hal calaya ma yahay eh, ah, hal calaya dusheeda ma yahay buri fii dalika arrinka inaan u jawaabay u jawaabay ah junaaxun wax dembi ah yani saxaabi wuxuu ku da ninku way caayay hay caayo hadduu akhyaar iyo god dhaxda uga caayo dhib ma lahaaseene qolyo aniga iga soo daran bu udha caaye <laughs> dembi ma soo gaaray haddaan u jawaabo nabig wuxuu ihi almustabaani labada iscaayaya ama fii mala'in hum khayrun minka aw hum anqasu minka ha ahaada waxay doonahaada marba haddaad iscaydaan shaydaanaane laba shaydaan weeye yatahaataraani is afnijaasaya iscaayahaya wayatakaadabaani isbeenayana qaala ciyaad wuxuu idhi bisanadka laftirkiis isla sanadkii weeye wa kuntu waxaan ahaa buu idhi xarban yani caduwan lirasuulilah intuusan islaamin buu ka hadlahaya xilligii gaalnimada buu ka hadlaya wa kuntu waxaan ahaa xarban col baan u ahaa lirasuulilah rasuulka sal l slam fa ahdaytu nabiga waxaan u soo hadiyeeyey ilayhi ilaa rasuuli naaqata neef geela hal ban u keenay bu nabi maxad sal slam saaxibbana waan ahayn qaraabotalla waa laha laakiin markaanu gaalba waana necbaabu laakiin gobnimadiisa iyo wanaagiisan hal baan u keenay nab baashan rukub ka dhigo haddee nabi ma inaan nafti ma aaminsan anugu nin quraashoodan qaraaba nahay ayib warkaas noo soo istaagay halla waa keenay faahdaytu waxaan u hadiyey ilayhi naaqatan qabla an uslima intaana islaamin ka horwey buuri ha khaldamin ha sakatiin buuri ha u qaadanayn nabi anoo muslima inaan nabi maxamed xarb col u ahaa falam yaqbalha nabigu imuusan yeelin ma aqbalin nabigu waa iga diiday wa qaala wuxuuna yidhi nabigu inii anugu akrahu waan kohsanaya waa necbahay zabd almushrikiina yani hadiyat almushrikiin zabdigu waa yani rifdigooda iyo cadhahooda wey siismada iyo waxbixinta iyo gunnada yani gaalada ama ma doonahay inii akrahu waxaan kohsanayaa zabd almushrikiin yani caطاء almushrikiina whadiyatahum ma rabo ayb w fي xadiiثin آkhar inii nuhiitu isla xadiikiisa weliba iyo xadiikii xakiim ibn xisaam inii nuhiitu can zabd اlmushrikiin waxaa laga reebay waxyaabahay bixinayaan gaalada hadaayaadkay bixinayaan ayib iyo xoolahay bixinayaan masale khilaafay laakiin waxaa muttafaq ah oo loo badan yahay nusuustana ay tusahayaan marka gaalku xooluhu bixinaya uu doonayo inuu muslimiinta ku soo jiito sida xoolaha qaxootiga la siiyo kale ah ee ah, yaa bixiyey maxay baashi hayo anta ay bixiso xoolaha noocaasoo kale xaaraan wey allaahuma muslimiintu inay waayaan waxay qaadaan mooye ayib muslimiintu waxay qaadaan min waayena waa la haysta soomaali markay soo qora ali carab hal dowladood qaxooti somalia aqbali karta ma jiraan mamnuuc ma aqbali kartaan baa le lakin xaali kenya way aqbali kartaa uganda way aqbali kartaa zair ila south africa way aqbali kartaa etoobiya way aqbali kartaa gaaladahu buu aqbali karaa yurub iyo maraykan way aqbali karaa way qaadi karaa laakiin hal dowladoo carabiya islaamiya oo qaxooti somaaliya aqbali karta mamnuuc maxaa khaliijka lidin geen waaye maxaa bakistan iyo caalam islaami indonesiya iyo maleysia ladinka oo ka dhaqaala badnaa meelo badan yaman xoog baa ku gashay laydima fasixin yaman xoog baa ku jidherma cidi dhin fasaxda ma jirin yontu waa diidda maraykan waa diid laydima ogolay yani waxa la raba inaad laydan mashruubo xoogo diinta laydin bedelo injiinka iyo mashiinka lagaa bedelo matoorxda lagugu xidho adoo qolofka booriga kugu rakibay uu yahay soomaali muslima ah. hoostana ka gaal inaad noo timaada la doonhay waana socotaa weli ayib idan xoolo kastoo gaal ku siiyo xaggana uga dan leeyahay xoogaaad u dhowaataan aad jeclaataan muslimku waxaa ku moodo kalgacaylkiisa aad xaaraan wey ayb laakiin adiga muslimka waa lagu ogolya xoolo siisa gaalada saad u soo jidato adigu hadduu ku jeclaado waxay keenaysaa inuu diintaada jeclaado diintaada hadduu jeclaado waxay keenaysaa in uu islaamo waa la ogol laakiin adigu inaad ka qaato gacanta hoosatahay mamnuuc wey markuu oga dan leeyahay soo jidasha ama dan kale ya nafs الshay nafs الshay arrintaa waxaa oga hadlay xaabn xajar iyo khayrkii kitaabkiisa fatxubaariga waxaa kaloo ka hadlay asheekh salim hilaali kitaabkiisa mawsuucat اlmanaahi الsharciya ba ad hadlay loo laabto meelha iyada <clears throat> baabu sibaab lmuslimi fusuuq wuxuu baab yahay cayada ruuxa muslimka la inay faasiknimo tahay ama iscaayeen xadana ibrahim bn musa alfaraa qaala akhbarana yaxya ibnu zakariya ibnu abi zaaida yani ibrahim ibn musa haddaynu soo mareen marra weyd baynu soo marray soo marray sheekhaas abu isxaaq alfaraa waynu soo marray akhraj lahu jamaca qaala akhbarana yaxya ibnu zakariya ibn abi zaaida ibnu zakariya can zakariya yani abu yaxya alkufi loo yaqana waa tiqa ninka hore wayudallis يعني نيك ورا ثقوي عفوا ومتقن ثقة متقن أخرج له الجماعة عن زكريا زكريا دنبي oo يحيى أبيه أي نinkaas xog lagu sheegaa تدليس وسماعه عن أبي إسحاقna waa متأخر عن أبي إسحاق السبيعي عن محمد بن سعد بن مالك محمد waa تابع جليلة سعدna waa صحاaبي waa أبي سعيد الخdري ninka loo يقاano wy مالكna waa صحاaبي kale أبي سعيد iyo أبيga laba صحاaبي bay ahaayeen can abiihi oo abu saciidin alkhudri can nabiyi qaala sibaabu lmuslimi ruuxa muslimka caydiisoo la caayaya la afnijaasahay fusuuqun diinkabax wey fusuuqun faasiknimo wey xadaanaa maxamed bn sinaan iqatu mutqin abubakr albasri qaala xadaanaa fulayx ibnu sulaymaan saduuqun kaiiru khada kama qaalahu alxaafid laakiin waxaynu soo marray soo taqriirinay ninka inuu yahay xasan xadiid qaala xadaanaa hilaal ibn caliy ibn usaama alcaamiri iqa can anas bni maalikin lam yakun rasuul اllah rasuulka ilaahay ma ahayn faaxishan ruux afxun ma ahayn nin xun ma ahayn oo afxun walaa lacaanan mid habaar badanna ma ahayn ama lacnad badan walaa sabaaban caydamana ma ahayn wa kaana yaquul nabigu wuxuu odhan jiray cinda almactabati markuu canaananayo markuu ruux qaraabaa ama caruura ama xaasijisa mid kamid u canaananayo markuu u daray nabigu xanaaqo wa yaquul wuxu odhan jiray cinda almactabati markuu canaananayo nabigu maa lahum maxaa lahaansiisa maxaa ku dhacay oo saa u fariba jamiihu dhinaciisu hadhu dhace dhinaciisu ha carooba hadhu dhacee muxuusaa u yeelay bimacnaa waa kelimo ay carabtu isticmaalaan oon habaar ahayn aan habaar ahayn ayb qaatalahu allahuma ashaaba dhih ilahay ha dila deeq badana ayb in badan baynu isticmaala haddaynu somalia waa naqaana maa lahu maxaa lahaantiisa ah oo saa u yeela wey fariba ha caroobo hadhu dhaco jamiihu dhinaciisu iyo beerkiisu iyo xaddaana sulaymaan ibn xarb alsdi idan nabi maxamed sal slam waxa lagu sheegay hadalka u dhow isticlaaj wuxuu aha maa lahu tariba jamiinu lacnad iyo cay iyo habaar midna muusan aqooni sal slam xadaثna sulaymaan bn xarb alasdi iqaة xaafid akhraja lahu jamaca qaala xadaثna shucba bn اlxajaaj abu bistam alwasiti can zubayd ibn اlxaariث magacaa zubayd keligii wey fii kutub sita lixda xaafid kitaabtay qoran oo dhan zubayd hadda ku arta ninkan besa wey laa zabida ani nin labaad ma jiro zabid ku yimid rijaa ku jira zubayd ibn xari abu cabdiamaan kufi iqة muطqin ahraj lah jamac qaala samictu aba waa'in wasmuhu magacii ninkaas shaqiiq ibn slm can cabdilaahi ibni mascuud can inabiyi sibaabu lmuslimi ruuxa muslimka caydiisa la caayaay fusuuqun waa diinka bax iyo xumaan wey wa qitaaluhu la dagaalankiisa dilkiisuna kufrun gaalnimo wey xadaana abu macmar ha joog hada bilahi atwfiq